بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل شروط الوضوء ويسيسiga shuruudaha loo shardiyaa casharatun waa toban toban shardi ayay weysadu u baahan tahay alslaamu waa islaamnimo wa tamyiizu iyo tamyiiz wanaqaa'u iyo inuu ka nadiif yahay qofka weysaysanayaa canilxaydi caadada iyo wanifaasi dhiigga dhalmada iyo wa camaa kii xaggiisa inuu nadiif ka ahaado yamnacu diidaya wusuulalmaa'i biyuhu inay gaadhaan ila ilalbasharati jidhka wa anlaa yakuuna iyo inuuna ahaan cala alcudwi xubinka dushiisa maa yugayiru wax dooriyo almaaa biyaha iyo walcilmu inuu qofku u cilmi yeesho bifardiyatihi faralnimada weysada inuu u cilmi yeesho wa anlaa yactaqida inuuna caqiidaynin fardan shay farala oo min furuudihi furuushiisa ah sunatan sunno inuuna u caqiidaynin iyo walmaau biyo adahuuru daahira wa dukhuululwaqti waqtiga oo gaadha iyo walmuwaalaat walmuwaalaatu xidhiidhin oo lidaa'imi lxadai qofka xadadkiisu uu joogtada yahay u sugnaaday faslun nawaaqidulwuduu'i weysaysiga waxyaabaha buriyaa arbacatu ashyaaa waa afar shay alwalu ka koobaad alkhaariju waa mid ka soo baxa min axadi sabiileyni labada jid midkood oo min qubulin xagga hore ah ow duburin ama xagga dambe ah riixun ur ha ahaado ow hayruhu ama ur kayrkeed ha ahaado ila almaniya menida mooyaane athaani ka labaad ee weysada burinayaa waa zawaalulcaqli caqliga oo ka zuula binowmin hurdo kaga zuula ow hayrihi ama kayrkeed kaga zuula ilaa nowma qaacidin ka fadhiyo hurdadiisa mooyaane mumakinin ee makansiiyey maqcadahu intaa dabada min alardi dhulka athaaliu qodobka saddexaad iltiqaa'u basharatay rajulin wamra'a nin iyo gabadh labadooda jidh oo istaabta weeye ninka iyo gabadha oo kabiirayni waaweyn ninka iyo gabadha oo ajnabiyeyni shisheeye kala ah min ghayri xaa'ilin wax u dhexeeya la'aantiina istaabta alraabicu ka afraad waa masu qubuli laadamiyi aadamiga xaggiisa hore oo la taabto ow xalqati duburihi ama dabada wareegeega oo la taabto bibadni raaxati calaa casha boggeega cad lagu taabto ow buduunil asaabici ama faraha inta jilicda sanee cade xagga calaa casha soo xigta lagu taabto haddaba culima halkan waxaynu ku arkaynaa weysada waxyaabihii burinayey ama weysada waxyaabihii jebinayey sheekhu siduu inoo sheegay fasalkan fasalka ka horeeyana wuxuu kaga hadlay shuruudaha weysada loo shardiyo culimmadu waxay yidhahdeen shuruudaha weysada loo shardiyo sheekhu wuxuu sameeyey wixii la odhan jiray aliktifaa wixii la odhan jiray e waxa wanaagsanaa iyo maydhiga inuu yidhaah shuruudulwuduu'i waalghusli inuu yidhaah baa fiicnayd ba yidhah shuruudulwuduu'i waalghusli waayo shuruudahan sida weysada loogu shardiyo si la eg unbaa maydhigana loogu shardiyaya oo qofka maydhanayana shuruudahan baa looga baahan yahay sheekheennu wuxuu tilmaamay qofka maydhanaya ama weysaysanaya toban shardi in looga baahan yahay tobanka shardi ee looga baahan yahay xabad ka mida haddii laga tago waysadaadii sax noqon mayso toban wey toban shardi ayaa loo baahan yahay haddii laga tagana waysadaadii sax noqon mayso waa toban shardi oo shuruudaha weysada loo shardiyaya ah maaha waxa weysada burinaya waxa weysada burinaya waa fasalka soo socda haddaba culima fasalkan waxa wanaagsan baa la yidhah o tacriifkiisa inaynu baranno weysada shuruud lwudu shuruu horta shuruudan waa maxay shardigu waa maxay shardigow maxaa tahay laba cadadka inaynu baranno shuruuddu ay leedahay saddex adilada ku soo aroortay shuruudahan inaynu fahanno saddexdaa arrimood ayaa lagama maarmaan ardayga u ah inuu fahmo qofka weysaysanaya maxaa looga baahan yahay shuruudo shardigow maxaa tahay shuruudow maxaa tihiin ereygan shuruud ihi waa jamcu shardin shardi marka aynu haddaba isticmaalno kitaabkiinii hore ayaynu ku soo dhiganay shardiga waxaynu nidhi shardi waxaa loo yaqaanaa maa yalzamu min cadamihi cadamun waa shayga haddii la waayo waayidiisa waayidii mashruudku ay ka dhalanayso mashruudkii uu shardiga u ahaayoo la waayo ayaa ka dhalanaya walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamu lidaatihi haddii la helana helidiisa helidna kama dhalato waayidna kama dhalato maalan weysaysiga shardiga koobaad ee loo shardiyaa waa islaamnimo haddii islaamnimada la waayo oo qofku uu gaal noqdo ama murtad noqdo ciyaadan billaah weysadii baa la waayaya oo mashruudkii ah shardiga islaamnimada ah haddii la waayo boqol jeer haddaad weysaysato maadan weysaysana waad isquuqaysay weysaba iman maysa meesha haddii islaamnimo la waayo waayo camal kasta oo niyo u baahan oo saalix ah islaamnimadu shardi bay u tahay islaam inuu qofkani muslim yahay shardi bay u tahay man camila saalixan min dakarin ow unthaa wa huwa muminun iimaankani waa shardi wa huwa muminun haddaad saalix samaynayso weysadu waa saalix camal saalixa weeyaan ood weysadu samaynayso haddaba laabudda min alislaam wa laabudda min aliimaan iimaanka iyo islaamnimadana meelo kalaynu kaga hadli doonaa mararka qaarna way itixaadaan mararka qaarna way iftiraaqaan haddaad weysaysanaysa islaamnimo lagama maarmaan bay kuu tahay qofku waa inuu muslim yahay haddaba shardiga islaamnimada ah haddii la helo helidiisa laga heli maayo weysaysigiioo la helay ka dhalan mayso haddaad muslimta inaad weyse qabtaa waxaa tahay muslim weys suuli ku jiraad noqon kartaa dee muslim suuli ku jiro kaadidu ay ka da-ayso ayaad noqon kartaa haddii shardiga islaamnimada ah la helo mashruudkii oo weysada ah waa la hayaa la odhan maayo laakiin haddii islaamnimada la waayo waa qasam in weysadii la waayaa weyse jiri mayso qof aan muslim ahayn weyse uma jirayso tacriifka shardigu culima wakaa hal su-aalaan isweydiinaya shardiga iyo rukniga maxaa udhexeeya ama shardiga iyo faralka maxaa udhexeeya mararka qaar waxaynu nidhaa furuud mararka qaarna waxaynu nidhaa shuruud lwudu farqiga udhexeeya waa maxay furuud iyo shuruud so furuud maynaan soo dhiganin maxay ahaayeen furuud ulwuduu furuud ulwuduu imisay ahayd lix bay ahayd shuruud ulwuduuna waa toban baynu nidhi farqiga haddaba faralka iyo shardiga udhexeeya waa maxay faralka inta badan shaygu wuxuu ka kooban yahay baa faral la yidhaahdaa xubnihiisa ama iyaduu iskaga tegey weysadu waxay ka kooban tahay weji maydh iyo gacmo maydh iyo luga maydh iyo madax masax iyo niyo iyo kuwaa furuud baa laodhanaya le wa xubnihii weysadu ay ka koobnayde furuushaa markaa faral kastiba sidiisa shuruudba u yeelan karaa ama rukni kastiba sidiisa shuruud buu u yeelan karaa shardigana waxaa loo yaqaanaa shaygaba intaan la dhexgelin wax lagaaga baahan yahay shaygaba intaan la dhexgelin eed khaarijka iyo dibadda ka joogto waxa lagaaga baahan yahay xataa shayga intaad ku jirto inaad sii laazimta lagaa doonayaa shayga intaad ku jirtana inaad sii laazimto maalan inaad islaam tahay markaad weysada bilaabaysa dee waa lagaaga baahan yahay xilliga aad weysaysanaysana dee waa lagaaga baahan yahay weysada dibaddeeda iyo dhexdeedaba waa shay lagaaga baahan yahay ruknigu laakiin waxa weeye weysada xubnihii ay ka koobnayd shardi iyo faral ama shardi iyo rukni farqiga udhexeeya horta wakaa shuruudulwuduu'i weysaysiga shardiyadiisu casharatun waa toban toban shardi bay weysadu u baahan tahay maydhiguna waa lamid baynu nidhi toban shardi oo weysadu ay u baahan tahay buu sheegay culimadu talow ma isku waafaqeen shuruuddu inay toban tahay mise waaba laga yareeyey oo rag baa qaba waa shan ama waa sagaal ama waa sideed ama waa laba ama shardiba ma jiro ma jiraan rag laakiin tobanka ka badinayo oole waa koob iyo toban labiiyo toban saddexiyo toban afar iyo toban shan iyo toban ma jiraan rag tiro kale sheegaya waa nacam waxaynu leenahay sheekenini toban shardi buu sheegay oo weysada loo baahan yahay culimadu markay dib ugu noqdeen shan iyo toban bay ka dhigeen shan iyo toban shardi oo weysadu ay u baahan tahay shan buu ka tegey markaa shuruudulwuduu'i weysaysiga shardiyadiisu casharatun toban weeye toban shardi ayaa lagama maarmaana alislaamu islaamnimo weeyi waa ka koobaad haddaad weysaysanayso islaamnimaa lagaa shar lagaaga baahan yahay inaad tahay qof muslim ah waa shardiga koobaad waxaa la leeyahay haddaba weysadu kama ansaxdo qof kaafir ah ilayn waa cibaado bedeniye ah cibaado bedeniyaa oo niyo u baahan weeye inama alacmaalu biniyaat niyadanina qof muslim oo iimaan le unbay ka ansaxaysaa ilaahay baa yidhi man camila saalixa min dakarin ow unthaa wa huwa muminun weysadu waa camal saalixa ilan waa min alfaad alcumuum man camila saalixan waa min alfaad alcumuum kolka waxaa lagaa doonaya inuu qof kastaaba niyadii ubaaha islaamnimadii u baahan yahay ama iimaankii way inoo caddahay qof gaal ah waxba kama soconayaan ilaa daruuro ahaan mooyaane daruuradana waxaan u jeednaa ninka guursada gabadh ahlu kitaabad ah oo sidaynu ognahay hadduu ahlu kitaabad guursado caadadiina ay ka timaado uu damco markay caadadu ka go-do ilan waa xaaskiisiiyo inuu la kulmo maydhi baa loo shardiyayey horta ha maydhate dee ilan faidaa tadaharna buu ilahay yidhi cashirkeenii shalayy maydhigaasi wuxuu u baahan yahay sidaynu ognahay islaamnimo oo waxaynu shuruudan shuruud اlwudu wاlgusli baa fiican baynu nidhi shuruud اlwudu wاlgusli ayaa wanaagsan haddaba waxaynu leenahay gabadha ahlu kitaabadda ah iyadoo islaamnimadii aan haynin ayaa loo maydhayaa sawta aan muslimadba ahayn waxa weeye daruura keensatay oo waa litaxila lizawjiha baa loogu maydhaya ninkeega inay xalaal u noqoto ayaa loogu maydhi sidaa darteed xaydkii kama maydhanin oo gabadhaasi markii hadda loo maydhay hadda ay maydhato ay u maydhato ninkeega inay xalaal u noqoto sidaa markay u maydhatay hadday islaamto caadadii hadda ka timid ma ka maydhani mise maydhigii dhawaabaa kaga filan me waa inay ka maydhataa caadadii ilayn maydhigii dhowaa waxay u maydhanaysay un litaxila lizawjiha ninkeega inay isku xalaaloobaanbay u maydhanaysay haddana way islaamtay caadana waa ti hadduun ka timid dee ha maydhato markaa waa daruura inay gabadhaasi maydhataa shardigeenna koobaad waxaynu nidhi alislaamu waa islaamnimo weyse iyo maydhi toona ilaahay ka aqbali maayo lagana ansixi maayo qofan muslim ahayn wa temyiizu waa tamyiiz qodobka labaad qofku waa inuu temyiiz leeyahay temyiiz waa inuu leeyahay temyiizdu waa maxay talow tamyiizay maxaa tahay ereygan tamyiizihi waa masder ficilka mayazaa ee facala caynka ka shidan ayaa masderkiisa lagu keena hadda callama maxaan odhan callama markaan masder ka keenayo tafciil ku keen tacliim kallama maxaan odhan kallama wa kallama allaahu muusa takliima mayaza maxaan odhan haddaba mayaza tamyiiz wa tamyiiz waa masder ficilka mayaza ka yimid maxaa loo yaqaanaa hadda haddaba masderkan maxaa looga jeedaa maxaa tahay talow tamyiizay maxaa tahay oo tamyiizda maxaynu nidhaahnaa waa lagu xadayn karaa amase waa lagu garan karaaba waxaynu ognahay tamyiizta culimmadu waxay yidhaahdeen waa inuu ilmaha yari marka lala hadlo uu jawaabi karo culimada qaar baa sidaa yidhi waa marka lala hadlo inuu ilmahan yari jawaabi karo uu ku jawaabi karo hadalkaagana fahmo jawaabku deeqdana uu ku siin karo taasaa tamyiiz la yidhaahdaa bay yidhahdeen culimada qaarkood waxay yidhahdeen maya war tamyiiztu sidaa ma aha waa inuu ilmahan yari timirta iyo dhimbiisha kala garto haddaad isku agdhigto dhimbiil halkaa taalla iyo timir halkaa taalla waa inuuna dhimbiisha qaadan nina timirta uu qaato markaasaa la odhanayaa waa tamyiiz buu ilmahani leeyahay culimada qaarkood maya bay yidhaahdeen war tamyiiztu taa ma aha taloo badan yahay waa tan waa inuu ilmuhu suuliga galo oo nijaasada uu iska habeeyo kelidii waa inuu kelidii waxna cuno waxna cabo una cuntada iskuna qubin iskuna daadaadin markaasaa la odhanayaa tamyiiz welibana toddoba iyo wixii kasii badanna uu joogo toddoba iyo wixii kasii badan isagoo sinigiisu toddoba ah marka intaasi ay u dheeraato ayaa la odhanayaa tamyiiz culimmadu waxay idhaahdeen haddaba ilmaha yari isagoon toddobaba gaadhin hadduu suuligana galo cuntadana cuno waxna iska hagaajiyo tamyiistii weli ma dhammaystirna ilain dadiibaa waa murakab bay yidhahdeen tamyiistu inuu ilmaha yari toddobana gaadho toddobana inuu gaadho kelidiina uu wax iska cuno iskana cabo suuligana galo iska hagaajiyo wasakda markaasaa la odhanaya waa tamyiis waxaa laga qaatay nebigu sala allahu calayhi wasalam ubadka wuxuu ina faray inaynu amarno salaada iyo cibaadada lisabcin waa xilliga tamyiista weeyaan markaa way dhici kartaa baa la yidhaahdaa inay ka hormarto da ahaan inay ka hormarto way dhici kartaa baa la yidhaha inay da ahaan kadib dhacdo oo dadu dadku toddoba un tamiista kuma wada helaan dad baa dib uga dhacdaa dadna way ka hormartaa dadna toddobaday ku helaan kolkaa toddobadaa iyo intaa markuu isla helo ayaa la odhanaya ilmihii tamyiis buu leeyahay tamyiiz ayuu leeyahay haddaba tamyiistaasi waa lagama maarmaan inuu wax kala garanayo nin waalan weyse kama asaxdo maydhina kama asaxo nin waalani hadduu junubo oo isagoo junuba hadda loo maydho oo ilaahay caqligi iyo xiska u soo celiyo markuu sidaa u miyirsado war waa adigii junubaye ama waa adigii islaanta aada la kulmayso oo maydhaa la odhan ilan maydhigii hore waxba kama jiraan buu ahaaye maydhigii hore waxba kama jiraan buu ahaaye orod soo maydho baa ka maqnayd marfuuculqalam buuba ahaaba ilmaha yaree sabiga ah waxay yidhaahdeen culimmadu marka uu dawaafayo dee dahaara la shardiyaa sida jumhuurtu ay qaateen jumhuurtu waxay qaateen dahaaro inuu weyse qabo qofka dawaafaya haddaba ilmaha yaree weli aan tamyiista lahayn haddii xajka la geeyo waa kii nebigu yihi markii alahu xajun le alaha xajun ama alahu xajun nacam walaka ajrun ama walaki ajrun ajri baad adna ku leedahay waxaan doonaynaa haayoo ajri baad ku leedahaydaa ilmaha yar waa in loo weyseeyaa isagoon tamyiisba lahayn marka la dawaafinayo waa in loo weyseeyaa ilmaha yaree la dawaafinayoe loo weyseynayo weysadu say uga ansixi tamyiisba ma lehe ilmaha yar daruura ahaan ayaa loogu weyseyni waxaana inoo iman doono xajka ilmaha yar saa loo qaadi maayo waa mamnuuc in sidaa loo qaadaa marka aad dawaafinayso uu dawaafayo isku soo jeedin maysid haduu aad isku soo jeediso adoo la dawaafaya kacbada waxa shardiga marka la dawaafayo inay bidixda qofka ka dawaafaya bidixdiisa inay qabato ka tahay kacbada sidaa looma dawaafo xaggaa midigta lagagama wareego bidixdaasay kaa haynaysaa ilmaha yareed sidaa haddaba hadduu kugu soo jeedsado ood saa ula dawaafto kacbadu xaggay ka mari ilmahaa yar ilin aduu kugu soo jeedaaye midigtay ka mari ilmahaa yar kacbadii kolkaa dawaafkiisii waa ka kac dawaaf u jiri maayo wadaaddo badan waxaa looga digaa oo dadka xajka geeya ama dadka kaxeeya iyagoo gacmaha ishaystay dadka kasoo soo horjeedsadaan qaarkood markaasay saa u dawaafaan kacbadii xaggey ka tahay ninkan dibdib u socda ama wax eegaya xaggey kacbadii ka xigtaa midigta dee yaa socodkan ma u tirsan yahay uma tirsanaa sheekh dawaaf kuuma jiro xajna kuuma jiro haddii waxa weeye adigoo sidaa u socdo aad dib u socoto waa inay kacbadu bidixdaadaa kaa xigtaa ood xaggaa kaga wareegtaa dhammaan wareegaaga oo dhan haddaba atamyiis ilmahaa yar isagoon tamyiis lahayn daruura loogu weyseeyey gabadha waalan ee dhiigga caadada uu ka yimid marka ninkeega inay u xalaalowdo la rabee loo maydhayo maydhigaasina waa daruuro iyadoo tamyiis aan lahayn waa shardiga labaad wa tamyiiz culimmadu waxay dhahdeen labadaa shardi islaamnimada iyo tamyiizka cibaado kaste ayaa u baahan cibaado kaste ayaa u baahan alislaam wa tamyiiz salaadii way u baahan tahay alislaam watamyiiz waxay u baahantahay tahay soonkii wuu u baahan yahay alislaam watamyiiz weysadii way u baahan tahay alislaam watamyiiz maydrhigii wuu u baahan yahay alislaam watamyiiz waa laba shardiyo muhiima ah. shardiga saddexaad wanaqaau waa in nadiif laga yahay canilxaydi xaydka waa in nadiif laga yahay wa wanifaasi iyo nifaaska gabadhu iyadoo caadadii leh ama dhiiggii dhalmada ee nifaaska a ah leh hadday tidhaa waan weysaysanayaa balka waran weysadu dahaaray ahayd gabadhanina ehelba uma aha dahaarada oo dahaarada ehel uma aha sidaa darteed ilaahay dahaarada wuxuu faray marka uu dhiigu ka go'o ayuu ilaahay dahaarada faray inay la yimaadiin waayo nebi maxamed xadiidkii bukhaariga ku qornaa wuxuu lahaa faadumo markuu la hadlayey caadadu markay ku soo qaabisho fadaci salaah faidaa adbarad markay caadadu jeedsato ay kaa dhammaato faksilii ama fakhtasilii wasalii markaa maydho maydhigii goormuu yimid bacda naqaa buu yimid weysaduna goormay imanaysaa maydhigunbay xeer tahay gabadh caadadu ay ka socoto odhan mayso waan weysaysanayaa ama ayaamaha iyo maalmaha ay caadada ku jirto waan weysaysanayaa odhan mayso waayo cibaadaba ehel uma aha weysaduna waa cibaado talaacubun bilcibaada cibaadadii oo lagu ciyaaraya ka dhalanaysa khatar bayba gabadhaasi gelaysaa waa nin suuli ku jira nin suuli ku jira oo kaadidii aynayii ka leedahay oo qasabad kale isku furo oo yidhi waan weysaysanayaa eeg xaggan kaadidii baa ka socotaa war kaadidan socotaa hadduu weyse qabo ayay weysada jebin jirtay hadduu weyse qabo weysada way jebin jirtay sidee buu weyse cusub u aasaasaya ama uu u odhanaya waan u weysaysan tiyo dhinacan ka daaysa hadduuna ahayn salisulbowl wanaqaau gabadhu waa inay nadiif ka tahay canilxaydi dhiigga xaydka loo yaqaan waa inay gabadhu nadiif ka tahay wanifaasi dhiigga nifaaska ee dhalmada ana waa inay nadiif ka tahay waa shardiga saddexaad shardigani dumarka ayuu u goori yahay wa camaa kiina waa inay nadiif ka tahay yamnacu manciyayey wusuulalmaa'i biyuhu inay gaadhaan ila lbasharati jidhka inay gaadhaan shardiga afraad waxaa lagu leeyahay jidhkaagan wax inay biyuhu gaadhaan u diidana waa inaad nadiif ka tahay jidhkaaga inay biyuhu gaadhaan shay diida waa inaad nadiif ka tahay oo lama ogola tusaale ahaan haddii xanjo weyni ay kugu naban tahay ka waran shamac baaba ku saaran ama xanjaaba ku saaran ama lasqad baaba ku saaran oo balastar baa lagugu dhejiyey biyuhuba jidhkaaga hoose ma gaadhayaan ama wasakh kalaa ku saaran oo intaad geerashiyo ka shaqaynaysay ayuu jidhkaaguba wada saliid ku duugan yahay iyo uskag kolka haddii waxaasi biyuhu inay jidhka gaadhaan uu manciyayo weyse kuu jiri mayso dumarka oo kale waxaa lagula taliyaa xinnaha haddaba jidhka ka qabanaya biyaha dumarku waa inay ka foojignaadaan ama ay ka digtoonaadaan haddii astarkiisu uni uu haro oo biyaha ayna jidhka xinahani una u diidayn gacmihiiyo wejigii mushkilad male laakiin hadduu biyaha usuulkaa u diidayo lama ogola wanaqaau waa in nadiif laga ahaado wa camaadaa wanaqaau baa loo qadarayaa wanaqaau waa in nadiif laga noqdo camaa shay waa in nadiif laga noqdo yamnacu diidaya wusuulalmaa'i biyuhu gaadha ila lbasharati jidhka shay jidhkaagan diidaya inay biyuhu gaadhaan lama ogola hadduu dhididku kugu adkaado ka waran dhidid mutajamida hadduu kugu adkaado waxba mushkilad male dhididku dhididkaa kugu adag wax mushkilada keeni maayo inkastoo hadduu biyaha muqayir u noqdo ay inoo iman doonto biyaha hadduu doorinayo way inoo iman doontaa sida una dhib ulahaynba hadduu dakerkaaga ama cawradaada dhidid uu ku adkaado dhidid baa isfuulfuulo cawradaadii fuulfuulay kadibna dhididkiibaa dusha ka taabatay weysadii iga buri maysa miyaad odhanaysa ayoo dhidid baan taabtay war mey e weyse halkan haddaad ka taabato dee waa sidii waa taabatay oo kalunbay ka dhigan tahay la soco kolkaa dhididkaasi hadduu biyaha doorinayana waa xukun kale hadduuna doorinayna dhibaato ma yeelanayo waa inuu qofku maydhaa uun wanaqaau waa in nadiif laga noqdo shardiga afraad camaa shay waa in nadiif laga noqdo yamnacu diidaya wusuulalmaai biyuhu inay gaadhaan ilalbasharati jidhka jidhka inay biyuhu gaadhaan waxa diidaya waa in nadiif laga ahaado waa shardiga afraad rag iyo dumarba wuu dhexeeyaa udhaxeeyaa waanlaa yakuuna waa inuuna noqonin waa shardiga shanaad wa waanlaa yakuuna waa inuuna ahayn cala alcudwi xubinka dushiisa waa inuuna ahayn maa yugayiru wax dooriya ama bedela shay doorinaya ama bedelaya almaaa biyaha jidhkaaga xubinna ama weji ha ahaado ama gacmo ha ahaado ama lugo ha ahaadee wax biyaha doorinaya jidhkaaga looma ogolo markaad weysaysanaysid looma ogolo wax biyaha doorinaya waayo shayga biyaha doorinaya wa inagii xaggii hore ku soo marnay doorintaasi hadday faaxish tahay saliid baad jidhka marsatay oo biyaha kaa da-aaba iyagoo wada subagay kaa dareerayaan xalay baad subkatay oo haddana intaad janaaba aad yeelatay ayaad maydho istidhi oo biyaha kaa dareeraama waa uska waa subag sidiisiiya subag iyo saliid sidiisiyaa kaa baxaysa xaaji dee maydhi maaha kaasi waa inaad biyaha waxa bedelaya bedelid weyn welibana waxa bedelaya waa inaad ilaalisaa ood si caadiya ah iskaga ilaalisaa wa anlaa yakuuna waa inuuna ahayn cala alcudwi xubinka dushiisa maa shay yuqayiru dooriya almaaa biyaha wax biyaha dooriya oo jidhkaagaa ka muuqda ayayna jirin ama saliid ha noqdo ama ama uska kale ha noqdo ama wax kale haadee biyaha kaa dareeraya biyo cad waa inay noqdaan markaasaa la ogaanaya xubinkii inay biyuhu maydheene waa shardiga shanaad walcilmu waa inuu qofku garanayo bifardiyatihi weysada faralnimadeeda weysadan eeg waa ile waad niyoonaysaa weysada e waa inaad taqaan weysadan inay farad tahay laakiin haddaad weysada aad garan laadahayba nin nin weysaysanayun bad sheed ka aragtayoo waad yaro eegtay un siduu u weysaysanay waad adna ku dayatay uun sheekh muxuu samaynayey ma garanayo u maydhmaydhan anna waan maydhmaydhanayey weysadu waxay tahay maad garanaysaa maya waan iska haa waan arkay uun sheekh kaama soconayso waa cibaado niyo u baahan maxaad niyootay haddaadan faralnimadaba garanaynin weysadani weyse ilaahay kugu leeyo lagaala xisaabtamayo oo faral a ah, waa inaad garanayso waayo cilmi baa lagama maarmaan ah shayga manwigi ihi wuxuu u baahan yahay shayga la niyoonaya niyadu waxay u baahan tahay inaad garanayso dee xukunkiisii wاlcilmu bifardiyatihi faralnimada weysada waa inaad garanayso wa anlaa yactaqida waa inuuna caqiideynin waa qodobka lixaad waa qodobka toddobaad baan doonayaa wa anlaa yactaqida waa inuuna caqiideynin fardan shay faral ah oo lagu leeyahay oo min furuudihi faralyada weysada ah sida weji maydhkii iyo gacmo maydhkii iyo madax masixii iyo luga maydhkii iyo niyadii iyo tartiibkii iyo wa anlaa yactaqida waa inuuna caqiideynin fardan shay faral ah oo min furuudihi faralyada weysada ka tirsan sunatan sunna waa inuuna u caqiideynin sunno inuu u caqiideeyo lagama rabo shay farala ah. hadduu moodo wejiga la maydhayaaba sunno inuu iskaga tegi karayo weyse u jiri mayso haddaba culimadu waxay yidhahdeen hadduu caalim yahay waa inuu garanaya waxa faral iyo wixii sunno ah hadduuna caalim ahaynna gebiba ha wada moodo weysada in laga wada rabo maca alfaraxalka maca alsandaahirsiga maca luquluqashada maca albasmalada maca alcadayashada maca wixii sunno weysada maca altasliiska maca atayaamunka haba u fahmaba hadduu doonayo weysada wada waajibba ha u fahmo waa hadduu qofku jaahil yahay oo aqoon uuna lahayn hadduu aqoon leeyahay laakiin waa in loo kala saaraayoo loo kala qaadaa wa anlaa yactaqida waa inuuna caqiidaynin fardan shay faral ah oo min furuudihi weysaysiga faralyadiisa a ah sunatan sunna waa inuuna u caqiidaynin qodobka sideedaad walmaau tahuur waa biyo daahir ah ilain xagga horeynu ku soo marnay aayaddii waxaanu idiin soo dejinay biyaha si laydinku dahiro ama aad ugu dahaaro qaadatiin maaan tahuuran baynu soo marnay waa biyo daahiraa loo baahan yahay lama ogolo biyo mustacmal ah lama ogolo biyo saabuun leh lama ogolo shaah lama ogolo wax biyanimadii ka tegey haddaad tidhaahdo anigu shaah yar shaaha waan keriyey uune killigaa unbaan ku shubo waan keriyey uun sankor iyo waxaan ku daray uun milix iyo shaah yare maxay intaas yeelaysaa biyihii waa inaan isagaba ku weysaystaa war shaahyada inoo qaboojiya biyo lama haye aynu ku weysaysana haddaynu nidhaa lama aqbalayo oo lama ogola waayo biyanimadii shaygani wuu ka tegey oo wuxuu isku bedelay maxay shahni magac kalu qaatay xataa haddaad weelka aad ku shubanaysa kildhi yaroo saliid le oo hadda uun saliid laga shubay ayaa suuliga lagu agdhigay iska ilaaliya waa masle khatarteeda leh kildhigaa ah yaree saliidda leh ee wada saliiddaa haddaad qaadatood suuliga la gasho oo markaad saa iskugu shubto aad aragto biyo saliidle doorsoonka biyahan ku dhacayna waa doorsoon faaxisha waa shay ay ka maarmayaanoo saliidda biyuhu uma baahna dee saliidda biyuhu ay ka maarmayaan doorsoonkooguna si faaxishay ugu doorsoomeen war adeer biyahaasi laguma istinjaysan karo oo istinjo kuu geli maayaan ilan waa mustacmalbe laguma weysaysan karo oo weyse kuu geli maayaan lagumana maydhan karo oo jidh ku maydhan maysid biyaha xalkoogu waxa weeye wax iskaga rushayso ama wax ku karso hadday daahiriyeen ama wax ku cab wax kale oo laakiin kuu qabanayaan male waa hadduu doorsoonku faaxish yahay dadkeenna qaar in badan waxa ku dhacda anaaba arkay nin baa gurigiisii intuu galay ayuu is yihi caagad biyoa ah ka qaado aad ku soo weysaysatid ama aad ku soo istinjaysatide eh. markaasuu caagad suma qaatay caagadii subaga ahayd markuu suuliga la galay uu dantiisii gutay unbu subagii isku foorariyuun dee subag muxuu ka maydhi markuu siisiibashadii wa dadku mashquul bay iska yihiin in badan markuu ismariyey unbuu yihi ruuxani muxuu aha mina biyo ahayn dee ninkaasi halkuu gaadhaaba waa ha nijaasoobo ilain biyaa loo baahnaaye saliidna looma baahnayn subagna looma baahnayn shaambona looma baahnayn xataa shaamboo yar haddaad qaadataan loo baahnayn shaambogeenna yare iminkaa qoyan sow arag haddaad qaabadatood intaad welibana mindiil yar ku ridato aad shaamboogaa ku xoqdo wuu ku nadiifinayaa laakiin kuma dahirayo dee wuu ku nadiifinayaaye kuma dahirayo shaambogani waa inaad la socon kartaa walmaau dahuur biyo daahira waa inuu qofku haysto haddii biyo daahira una haysani waa shardiga sideedaade isagana weyse uma jirto biyahaasi hadday doonayaan magac aan laazim ahayn ha wataan sida biyihii badda biyihii ceelka biyihii noocaa ha iska ahaadaan kolka culima biyaha daahurka daahirka ah yaqiin inay daahir u yihiin waa muhiim laakiin shardi ma aha danigiisa hadday doonayaan biyahani daahir ha ku noqdaan danigiisa iyo melihiisa biyahani daahir ha ku noqdaan waxyaabo badan waxaa dhaca mararka qaar waxbaa isku khaldama markay mararka qaar wax isku khaldamaan ayaa dhacda in badan inuu khaladkii dee u kala garan waayo waxaa dhici karta qofku inuu caagad biyoa ah iyo caagad kaadiya ah in la kala garan waayo adu waxaad is leedahay kaadida midabkeegaa la garanayaayo urteedaa la garanayaaye kaadidu waa bahashaa caseeshaaha bigayska alla moode e sideebay biyaha ugu egaan dadka qaar baa iska caafimaad qabo kaadigoodu biyaha cadoo kale ay tahay urna ayna lahayn haddaba haddii ay dhacdo hala yaabina caagad mooye sixaa ah qofku hadduu ku kaadsho meheradaheenanba way ka dhacdaayo habeenkii dadku markay baqayaan dad badan baa mooye sixooyin isticmaalo aroortii un soo daadiya soo ma jiraan way dhacdaa in badan bay dhacdaa nin masaajid kusii socda aroor dhoweyd ayaa yidhi anigoo bakaar hor maraya unbaa inta la furoo fag laga siiyey unbaa caagad mooye sixaa laga soo suuray oo tusha igaga dhacday buu yidhi bilaa fur bay ahayd oo gebiga yidgugaba buu yidhi waan wada qoyey salaadii baa la aqiimayey buu ihi subaxeed dib un u noqdo dee maxaan samayn kii bakaarka hadduu ku garaaco tuug buu moodaya hadduu doono qorigula soo bixi ya oo dee waaba kan cabsi ku keliftay inuu dhinaca intuu ka furo kasoo tuuro waxaa ku dhacday markaa gurigii baan ku noqday buu yihi intaan dharkii iska bedelay ayaan dhar dambe soo maydhay jidhka oon dhar dambe soo xidhay buu yihi way dhacdaa haddaba haddii nin caagad mooye sixii ay meesha u taallo caagad oo ag taalla iyo mooye sixadii uu kala garan waayo maxaa la samayn caagadan midi waa kaadi midina waa mooye sixo ama midi mooye sixo ma kaadiba maaha waa mustacmalba hadday doonto biyo mustacmala iyo biyo caadi ah biyo uu marku weysaystay iyo biyo kale dee ijtihaad buu samaynaya uu dadaalaya maala waa laba nin labada nin waxay yidhahdeen biyaynu u baahannahaye hal caagadooynu u baahanno ku weysaysane bal aynu dadaalno tii nijaasta ahayd iyo tii kale aan kala garanno eeg hebelow inoo dadaal maaha aa muqalid muqalid ma tabsa ma qabsado waa mamnuuc hebelow inoo kala garo ma waa mamnuuc waa khalad war ninkani caqligiisuu ku kala ku baadhayaa adigana ilaahay caqli buu ku siiyey isku xubin caqliya baad leedihiin adna gaarkaaga u dadaal adna gaarkaaga u dadaal waayahay bay yidhahdeen labadii caagadood bay labadii soo kala qaateen midi wuxuu yidhi haa tan weeyaan ta daahirka ee caadigii kii kalena wuxuu yidhi maya waa tan kale waa la hubaa labadaa nin inuu mid biyo nijaasa caagad nijaasa qaatay sow maaha war nin kastoo wa iskaga weysaysaa la odhanaya ilen waa dadaalkaagii baa ku gaadhsiiye iskaga weysaysa taada hadda mid baa kaadiya mid kastiba dee inay biyahani daahir yihiin baa loo baahan yahay mid kastiba tiisiibuu iskaga weysaysanayaa may istukinayaan baad u malayn ah, ah, isma tukinayaan kani wuxuu leeya adeer ma weyse qabtida nijaas baad isku shushurtay ka kalena wuxuu leeya may adaan weyse qabinoo nijaasa isku shushubay isma tukinayaane waradoo adna kelidaa tuko adna keliday baan tukanun bay odhanayaan ilayn midna mid mid kastiba ka kaluu leeyahay ma waxaa sax ma aha kolkaa arrinkaas yaqiin looma baahna dahaaradu inay yaqiin tahay looma baahna dahaaradu waxaa loo baahan yahay dani biyahan inay dahuur yihiin bidanika malahaaga inay daahir ku yihiin baa loo baahan yahay malahaaga un inay daahir ku noqdaan waa shardiga sideedaad walmaau dahuur biyo daahira ayaa loo baahan yahay culima shardiga sagaalaad iyo shardiga tobnaad waxay u gaar yihiin labadaa shardi qofka slisulbowlka slisulxadaka ah slisulxadaka qofka loo yaqaan slisulxadadku waxa weeye qof baa laga yaabaa xajiye kaadi haystu inay dabacday macaanba uu leeyahay oo haddii uu biyada afka geliyo xagga kalun bay ka soconayaan wuu imtixaanan yahay kaadidaasaa socota isagu ma xukumo ama waa selisulbowl ama waa selisulriixba waxaa laga yaabaa naqaskaasun inuu socdo dhararacdaa un inuu hayo mar kaste isagu ma minid qura ma adkaysan karayo ama waa salisulqaa'id oo saxara ka da'aysaba saxarada ayaa ka da'aysa hadduu qofku sidaa noqdo lab iyo dhadi kuu dooni ha noqdee haddii uu seliskaa noqdo ama selisulbowl ama selisuriix ama selisulqaa'id uu noqdo dadka ay saxarada iyo kaadida iyo riixdu ay ka socdaan hadduu yahay oon mar qura laga waayeynin muxuu samaynayaa laba shardi baa loo shardiyaa dukhuulu lwaqti goormuu weysaysan xilligu waktigu gaadho waktigunaduu sugo ilain xadakaagan daruura weysadaadan daruura keentay waatan iyadoo kaadidii kaa aysa dhinacan ka weysaysanaysaa haddaba adigu wakti gelidii waa inaad eegataa waxaaga daruura keentay waktiga horti ha weysaysanin kaadida soo baxdaaba la sii sii naqaska soo baxayaa sii dilaya dukhuulu lwaqti waa inuu waktigu gaadho inagu hadda sow ma sii weysaysan karno salaada subax weysadaan ku tukanay sow duhurka kuma tukan karno kan kaadidu ay ka da'aysaa saakaan weysaystay dee kuma tukanayo waayo haddaynu nidhaahno kaasi saaka weysadu weysaystay duhurka ha ku tukado yayna ka jabin baa ka dhalanaysa weysaduba kama jabtaa ka dhalanaysa hebel weysaduba kama jabto waayo kaadidu way ka socotaayo waxbaba ma yeesho saxaradu way ka socotaayo waxbaba ma yeesho neeftu way ka socotaayo waxbaba ma yeesho inuu weysaduba kama jabto la yidhah baa ka dhalan arrinkaa kolka waxaa la ogaaday xilligu waktigu galo un xilliga ugu dhadhow ee salaada ku tukanayo saa markuu uga weysaysto uu gelayo uun xilligaasaa la odhanaya dukuululwakti warsugo waktiga gelidiisa wa dukuululwakti waktiga gelidiisa ayaa isna la shardiyaa waa shardiga sagaalaad walmuwaalaatu xidhiidhin baa la shardiyaa markaad saa u weysaysatana allahu akbar dheh oo salaada gal intaad ku jirto adigoo naqasku uu kaa socdo ama saxaradu kaa socoto ama kaadidu kaa da-ayso ayaad iska tukanaysaa waa ninkaa katiiterka uu ku jiraba kasoo qaad dhakhtarkuu yaalaayo katiiter baa la geliyey ha iska tukado un kaadidaasina way ka socotaaye ha iska tukado un haddii uu khatar gelayo bahashan haddii laga saaro ou khatar gelayo ha iska tukado wayna wayna ku jiraysaa daruuraa keenaysa markaa haddaba culimo labadaa shardi ee u dambeeya waa dukhuululwaqti iyo almuwaalaad muwaalaadku waa deg deg deg deg waxa weeye xubnaha dhexdoodana waa inuu xidhiidhiyo weysadiiyo salaadana waa inuu xidhiidhiyo hadduu yidhahdo ka waran anuu saacaddanaan wejiga maydhan saacad kadibna gacmahaan maydhi saacad kadibna madaxaan masaxan sa hadduu kale fogfogeeyo ar weysadaada waxba kama jiraan weeyi markuu weysaysto hadduu yidhah waan iska yaro joogi maya salaad ma geedhay oo waktigii ma galay xidhiidh baa laga rabaa markuu saa u weysaysto inuu sidaa u tukado salaad kastana saasuu ugu weysaysanaya waa slisulxadaka ninka loo yaqaan labada shardiye dambe waasa waxa wanaagsanaa lidaa'im اxadaث ma arkaysiin dukuululwaktiga in maxaanku dhaha lagu xijisiiyo wa dukuululwakti lidaa'im اxadaث wاlmuwaalaatu lidaa'im اxadaث waayo dukuululwaktigaa la moodaya dadka kale in loo shardiyayo culima mas'aladani waa mas'alo la ysku xidho culimada fuqahadu way isku xidhaa su-aal la ysku xidho ayaa jirta oo hal xidhaale laga dhigto waxaa la yidhaahdaa warniyow bal waxaad noo sheegtaa ninkaadidu ayna weysada ka jebin ha iska socoto waxba weyse kama jabto kaadidaa da-aysa waxba ma yeesho laakiin fadhiga yar baa weysada ka jebiya inuu yaro fadhiista iyo inuu yaro sheekeeye iyo inuu sheeke yar meel inuu la galo ayaa weysada ka jebinaysa waa ayo waa ninkan hadda aynu hayno isagoo markuu weysaystay ti kaadidu ka socota laleeyahay salaada gal salaada gal baa laleeyahay daruur ahaan u gal haddii laakiin muwaalaadka uu ka tagu sheekeeyo ka waran ama uu yaro fadhiisto waa nasanaya yidhahda ka waran danta salaada waxaan ahayn hadduu ku mashquulo wayse uma jirto laakiin danta salaada hadduu ku mashquulo waa sax danta salaada ma garanaysaa markuu weysaysta dee galun la odhan maayo horta cawrada astur hadduu nigis yaroo gaaban uu ku weysaystay dee horta cawrada soo astur intuu cawrada asturayaa dhib ma salaada markuu gelayo dee galun maaha waa u adin ama adinkiibuuba sugayba nin kale adimayo adinkiibuuba sugayba la odhan maayo waad habsaantay iblada dhinacaad ujeedo unugal la odhan maayo iblada qaabil eeg waxyaabaha maslaxadda iyo danta salaada habsaan laguma tilmaamo laakiin wixii aan danta salaada ahayn habsaan baa lagu tilmaamaya jamac sugid iyo wixii lamida waa dantii salaada weeyi culima haddaba weysadii maydhiguna waa la mid wuxuu inooga baahday toban shardi tobankiiba waynu qaadanay culimada qaar baa yidhi shan buu sheekhu ka tegey shanta uu ka tegey waxa weeye nijaase cayniyihi ihi hadday ku saaran tahay inaad iska suuliso bay yidhahdeen culimada qaarna waxay yidhahdeen war looma baahna looma baahne nijaaso cayniyeah cayniya waa nijaaso muuqata nijaaso muuqataa haday ku saaran tahay iska suuli shardiga labaaduu ka tegey waa inay xubnaha biyuhu ka dareeraan haddaad xubnaha masaxdood qooqoyso maya shardiga saddexaad ee lagaaga baahay niyada ha tacliiqin haddaad tidhahdo waan weysaysanayaa insha allah insha allah oo tacliiq uga jeedo insha allah waan weysaysanayaa ha haddii dhib laii sheegi waayo dee waa tacliiqisaybe yaa ogol tacliiqa shardiga afraad ee culima loo baahan yahay waa dawaamu niya niyada in daa'im ay tahay waa inuuna sarfinin yuuna sarfinin niyada dawaam waa inu niyadu joogto ay tahay ugu dambayn shardiga shanaad waa taxaquq muqtadaa waxay culimadu yidhaahdeen taxaquq muqtadaa waxa wey inaad bilaaweysato is og tahay inaad bilaaweyso tahay hadduu laakiin shaki ku hayo dee weysadaada sharcigaa sheegaye horta sharciga ula tag may kaa jabtay mise kaama jabin war dee caadi iskaga jabi haddaad doonayso inaad weysaysato haddaadan doonayn inaad weysaysatana sharciga u eg sharcigu wuxuu ku yidhi markaad shakisan tahay shakiga wixii ka horreeyuun eg hadday weyse lahubaa ka horreysay war waad weyse qabtaayo iska tuko haddii xadath la og yahay lahuba uu ka horeeyeyna war bilaaweysaa tahayo orad weyseyso halkaasuu sharcigu la maray xukunkaaga wa shuruudulwuduui shuruudulwuduu'i weysaysiga shardiyadiisu casharatun toban weeyaan alislaamu waa islaamnimo wa tamyiizu iyo tamyiiz wax kala garasho wanaqaau iyo nadiifnimo canilxaydi dhiigga xaydka a nadiif laga yahay wanifaasi iyo dhiigga dhalmada wa camaa iyo wanaqaau nadiif noqosho camaa kii nadiif laga yahay yamnacu manciyaya wusuula almaa'i biyuhu inay gaadhaan ila albasharati jidhka wa anlaa yakuuna yuuna noqon cala alcudwi xubinka dushiisa maa yugayiru lmaa biyaha wax dooriya waalcilmu waa aqoon bifardiyatihi faralnimada weysada loo aqoon leeyahay waanlaa yactaqida yuuna caqiidaynin fardan faral min furuudihi weysada faralyadeeda ah sunatan sunna yuuna u caqiidaynin walmaau waa biyo adahuuru wax dahiraya wadukhuululwakti waa waktiga oo gaadha walmuwaalaatu iyo xidhiidhin oo lidaa'imilxadai ka xadadkiisu uu joogtada yahay u sugan labadaasiba daa'imulxadadka ayay u sugan yihiin culima waxaynu soo dhiganay furuud lwudu waxaa kaloo soo dhiganay shuruud lwudu waxaa laynooga baahan yahay hadda nawaaqid lwudu weysada maxaa buriya qodobkaasi waa qodob muhiima weysada horta maxaa buriya waad weyse qabtaa ma aha weysada maxaa burinaya kutubta dambaynu kaga hadlaynaa horta weysadu may burtaa mise way jabtaa masaladaasi waa masale laga hadlo ma waxaa la yidhahdaa yanqud mise waxaa la yidhahdaa yabdul weysadu miyey burtaa mise way jabtaa waa masale aynu ka hadlayno waa masale khilaafkeeguna amaro iyo faa'iide uu inoo yeelan doono meelaha qaar bal haddaba aynu eegno oo weysada waxyaabaha buriya aynu aragno nawaaqid ulwudu weysada waxyaabo buriye ayaa jira oo weysadaadu ay ka kac noqon haddii lagaa helo waa afar qodob afar qodob ayaa weysada inaga burinaya faslun haadaa faslun kani waa faasil kala saaraya cashirka hore iyo cashirka dambe ama faslun haadaa mafsuulun kani waa mid la kala saaray oo kii hor iyo kan dambea lagu kala saaray nawaaqidulwuduu'i weysaysiga waxyaabaha buriyaa arbacatu ashyaaa waa afar shay afar shay baa culima weysada inaga burinayo oo inaga jebin alawalu ka koobaad alkhaariju waa mid ka soo baxa min axadi sabiileyn labada jid mid ahaan oo min qubulin xagga hore ah ow duburin ama xagga dambe ah riixun ur ah ow hayruhu ama urta hayrkeed ah, ila almeniya menida mooyaane nawaaqidulwuduu buu sheekhu ka hadlaya waxaynu u baahannahay horta kow naaqidka inaynu tacriifkiisa baranno laba inaan cadadka nawaaqidulwuduuga baranno saddex inaan adilada ku soo aroortay nawaaqidulwuduuga aynu fahanno saddexdaa qodob ayaa wanaagsan cashirkan inaan ka baranno naaqidka maxaa loo yaqaan ka weysada burinaya waa maxay talow ka weysada buriya erey nawaaqidu waa jamcu naaqid naaqidkana waxaa la yidhaha isaalatu shayi min aslihi in shayga la tirtiro oo asalkiisa asalgu la asalguuriyo shayga marka la asalguuriya waa naaqid la odhanaya sharciga haddaba markaynu joogno sharciga markaynu joogno ereyga naaqidka aynu ku tilmaamayno ama naaqid aynu odhanayno waa waxa weysada inaga gebagebaynaya ama weysada inaga burinaya inaga tegsiinaya waxaa loo yaqaanaa sharciga waa alasbaab allatii yantahi lwuduu'u biwujuudi waaxidin minhaa waa asbaabta weysadu ay ku baaba'ayso haddii mid ka mida ah la helo mid ka mida ah haddii la helo weysadii meesha way ka bixi alasbaab allatii yantahi lwuduu'u biwujuudi waaxidin minhaa nawaaqidu waa asbaabta haddii mid la helo weysadii ay burayso haddii laba la helona maxaa dhacaya dee weysadii midkiibaaba ku filaa labadu waxba wax kale ma soo kordhinayaan waa mid baaba ku filaa nawaaqid nawaaqidhaa haddaba weysada burinaysaa waa afar buu sheekhu yidhi culimada qaarkood baa qabta afar inayna ahayn ay ka badan yihiin shan yihiin kutubteenna qaar baynu ku arki doonaa waxa weysada buriye shan yihiin culimada qaar baa qabta mey waa lix oo annagu wax kalaaban kusii daraynaaba nawaaqidulwuduu'i weysaysiga waxyaabaha buriya arbacatu ashyaaa waa afar shay afar baa culima weysada inaga burin alawalu ka koobaad alkhaariju waa wax ka soo baxa min axadi sabiileyni labada jid midkood oo min qubulin xagga hore ah ow dubulin ama xagga dambe ah haddii xagga hore iyo xagga dambe uu wax kaa soo baxo ama ha ahaado waxaasi wax sida biyaha ah ama ha ahaado waxaasi wax sida saxarada ah ama ha ahaado waxaasi wax sida laydhaa sida urta oo kale ama ha ahaado waxaasi wax nool ama ha ahaado waxaasi wax jaamid oo qalalay wax alle wuxuu dooni ha noqde e haddii xagga hore iyo xagga dambe ay wax kaa soo baxaan weyse kuuma jirta ogow orodoo iska soo weysayso orodoo weyse tag oo soo weysayso wax weyseah oo kuu jiraa ma jiraan khuruujkaasaana tilmaamaya inayna weyse kuu jirin nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la weydiiyey qofku hadduu shakiyo isagoo salaada ku jira xagga dambe inay wax ka soo baxeen riix oo kale iyo naqas oo kale iyo inay wax ka soo baxeen iyo in kale rasuulku wuxuu yihi idaa wajada axadukum fii baطnihi shayئa faashkala calayh ama faushkila calayh akharaja minhu shayءu am la falaa yakhrujana min almasjidi xataa yasmaca sawta ow yajida riixan xadiidka muslimka ku qoran war hadii uu adoo salaada ku jira ama masaajidka haddaad istiraa waxbaa xagga dambe kaa soo baxay naqas naqas baa kaa soo baxay salaada ha ka bixin masaajidkana ka bixin ilaa inaad cod maqasho mooyaane ama aad ur uriso mooyaane maxaynu fahmaynaa haddaba haddii cod aad maqasho ama urba aad uriso maxaa dhacay markaa weyse kuuma jirto waa xadiidkaasi toosa inu uga fahmaynaa weyse kuu jiri mayso bilaaweysaa tahay saxarada maxaynu u deliishanay talow waxaynu u deliishanay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi ow jaaa axadu minkum min alghaa'idi waxyaabihii weysada markii la tilmaamayey baa la yidhi ama midkiin baa saxaro ka yimid suuli ka soo baxay haddaad suuli ka soo baxda dee weyse qabtid baa lagu yidhi ow jaaa axadu minkum min alghaa'id or soo weysayso saxaradu haddaba way burisaa kaadida talow maxaynu u deliishanay inay weysada burinayso cali binu abi aalib radia alaahu tacaala canhu miqdaad bin aswad ayuu rasuulka u diray wuxuu idhi cali waxaan ahaa nin medi badan medi badan qofku markuu dareenkiisu kaco ee haddana uu dego biyaha ka soo baxaa medi la yidhaahdaa medidaasa aada iga iman jirtay buu yidhi rasuulkaan ka xishooday buu ihi maadaamun inantiisii qaba faaduma ahayd waxaan weydiiyey miqdaado waxaan ihi miqdaadow rasuulka soo weydii xukunkayga bal ninka biyahaa dareemaa muxuu yeelayaadhe rasuulku wuxuu yihi yksilu dakarahu wayatawada xadiidka bukhaariga ku qoran waxa weye dakarkiisana ha maydho hana weysaysto macnaheegu waa maxay markaa biyaha ibta ka soo baxay weysada way burinayaan weeyi weysada way burinayaan weeyi weysadii way burinayaan waana nijaas baa loola dhaqmay haddaba waxaa ka soo baxa qofku weysadii ha kaga jabto way kaga jabaysaa naqaskana xadiidkii hore aan toos uga qaadanay xataa xadiid bukhaarigi iyo muslimka ku qoran nebigu calayhi salaau wasalaam wuu caddeeyey oo wuu tilmaamayba isagoo ka hadlaya qofku hadduu neef dareemo inuu aayar weysaysanayo oo weyse ayna u jiraynin agga hore iyo agga dambe rag iyo dumarku way ka siman yihiin agga hore iyo agga dambe kii doori kaadi ha kaa timaad haddii agga dambe aad ka kaadido ama xagga hore aad ka kaadido ama xagga hore ay saxara kaa timaaddo ama xagga dambe ay saxara kaa timaado ama xagga dambe aad ka neefsato ama xagga hore aad ka neefsato intaba waxa lagu leeyahy waad weysaysanaysaa iska weysayso haddaad daacdo ka waran ad hore ka daacdo afka haddaad ka daacdo daacadu waxba ku yeeli mayso haddaad hindhisto ka waran ood sanka ka hindhisto hindhisadu waxba ku yeeli mayso haddii dhagaha ay wax kaa soo baxaan biyo ka waran biyo kulul baa dhagaha kaa soo booday ama dhiigba ama waad gorortayba weysadii waxba kaa noqon mayso waxaa la doodaya xagga hore iyo xagga dambe labadaasay ku qaydan tahay xagga hore iyo xagga dambe haddaba xagga hore talow neefi qofka ma ka timaadaa oo xagga hore ma laga neefsadaa horta eeg culimadu way dee in allaha laa yastaxyi min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo waxaynu ognahay dumarka oo kale marka ay foolanayaan ama ay umulayaan marka qaar bay naqas iyo hawa ay gashaa gabadha xilligaa ilmuhu ka soo baxayo hadday gabadhu naqas qaadato ilaa ilmo kale intay ka dhalaysa xaggaa hore neef baa ka soo baxaysa neef caadiya naqas galay ayaa ka soo baxaya waxaa laga yaabaa gabadhaasi inay fadhiisa istiraa iyadoo rukuucsanayd inay sujuudo dee naqas kii xagga dambeoo kalihi ay ka yimaado cid kastoo la joogtaana ay maqlayso waa agga hore mana taxakumi karto oo iyada wax awoodeediiya ma aha ilaa intay ilmo kale ka umulayso naqaskaasi wuu la soconaya fuqahaa shaaficiye waxay qaateen war naqasku ama xagga hore ha ka yimaad ama xagga dambe ha ka yimaade weysada wuu burinaya wax alla wixii ka soo baxa xagga hore labada jid weysada wuu burin ilaa inuu qofku labeeb yahay mooyaane qofku haduu labeeb yahay labeeb uu yaho labada qalabba welibana ilaahay uu abuuro kii ragga iyo kii dumarka hadduu abuuro hadduu ka ragga ka kaajo waa buro inaga dheh waa buro yaray biyo ka soo baxeen inaga dheh hadduu ka dumarka ka kaajona waa buro iyaduna waa god yar iska dheh waa dilaac yaroo ku yaalla dheh waxba ha qiimaynin hadduu labadaba ka kaajo ha markaasay weysadii ka burtay yaqiin bay markaa uga burtay labadaba hadduu ka kaajo laakiin hadduu mid ka kaajo wax ixtimaal baa imanaya odhanaya hadduu halkii ragga ka kaajo war armuu qofkani gabadh ahaa hadduu halkii dumarka ka kaajana waa laodhan armuu gabadh ahaa armuu nin ahaa hadduu halkii dumarka kaajo armuu nin ahaa baa la odhanaya kolka labadaba hadday wax ka yimaadiin markaa he wuxuu ku badbaado mu haystaa ma haysta markaa wuxuu ku badbaado arkunsow adigu markaa labadaasba dareen nawaaqidulwuduu'i weysaysiga waxyaabaha buriya arbacatu ashyaaa waa afar shay alawalu ka koobaad waa alkhaariju wax ka soo baxa min axadi sabiilayn labada jid oo min qubulin qubulka ah ow duburin ama dabada ah xagga hore iyo xagga dambe hadday wax ka soo baxaan riixun ur ha ahaado ow hayruhu ama urtii ur hayrkeed ha ahaado ila almaniya manida mooyaane manidu iyada weysada jebin mayso maydhi un bay waajibinaysaa had shaygu laba dahaaro ma wada keeno baa la yidhaahdaa hadduu akbarka waajibiyo asqarkii ma waajibinayo sidaa darteed talow si menidu suurtagal ku tahay menidu nin weyse qabay meni ka timi talow waa sidee waxaad seexatay adigoo makamiyey dabada dhulka oo si fiican baryaha dhulka ula helay baad seexatay waad riyootay oo biyaa kaa yimid dee waad weyse qabtaa maydho uun waad weyse qabtaaye iska maydho una waad maydhan culimmadu waxay ka hadlaan qofka dumarka ah inta badan farjiga waxaa jira qoyaan baa laga helaa oo qoyaan baa jira qoyaankaa jira talo weysada ma buriya oo naaqidun lilwuduu ma yahay qoyaanku halkuu ka soo baxaya ayaa la eegaa hadduu dushan sare ka soo baxayo waa iska daahir bay rag badani qaateen waxbana weysada ma jebiyo hadduu gudo hoose iyo meel dekerku uuna gaadhin uu qoyaanku ka soo baxayo waana nijaas weysadana wuu jebiyaa hadduu meelo dhexe ka soo baxana culimmadu aad bay iskugu qabteen xukunkiisu wuxuu noqonayo waa qoyaan aan kaadina ahayn waxna ahayn oo laakiin soo baxaya weeyi ila almaniya manida mooyaane manidu weysada iyada jebin maysa baynu nidhi athaani qodobka labaad ee weysada burinayaa zawaalulcaqli waa caqliga oo qofka ka zuula binowmin hurdo kaga zuula ow gayrihi hurdada ghayrkeed kaga zuula qofku haddaba hadduu zawaal ku yimaado ka warran zawaalulcaqli uu seexday hadduu seexdo waxaynu ognahay inuu qofkaasi weysaysanayo weysaa lagu leeyahay qof seexday waa inaad haddaad seexato aad iska weysaysataa rasuulku salى اllahu alayhi wasalam xadiidka abi abi daauudka uu warinayo abi daauudka ku qoran wuxuu rasuulku yihi wikaau sahi alcaynaan faman naama falyatawada dabadu xadhig bay leedahay ilaaliya dabada xadhigeegu waa labada indhood labada indhood baa dabadaada ka warhaya dabadaada labada indhood ayaa ka warhaya wikaau sahi alcaynaan faman naama ninka seexdaa falyatawada ha weysaysto waayo qofku intuu soo jeedo wuxuu sameeyo dee wuu og yahay se uma oga intuu qofku intuu soo jeedo wuxuu samaynayo wuu og yahay sidaa darteed oday soomaaliyeed baa soo dhex fadhiistay ragoo si khiyaar la-aana ayuu naqas uga yimid markaa dadkiibaa wada maqlaya markaasuu wuxuu sameeye garan waayo wuxu uhi dabay waynu isku naalaaye <laughs> waynu isku dambaynaa bu yihi daway waynu isku dambaynaa bu yihi war hawsheenna inoo wadata waan isku dambaynaaye bu yihi kolka waxaan uga socdaa dee qofku ama ha u hanjabo ama yuuna u hanjabine dabadiisa intuu soo jeedo wuu la socdaa oo wuu og yahay waa waxaad og tahay weeyi haddaad seexato dabadaadii war uma haysid wikaau sahi dabada xadhigeegu alcaynaani waa labada indhood buu nebigu yihi faman naama ninka seexdaa falyatawada haddaba ha weysaysto xadiidka kale rasuulku wuxuu ku yidhi inama alcaynaani wikaau sahi faidaa naamat alcaynu istalaqa alwikaa labada indhood waa dabada xadhigoogii ishu hadday seexato xadhigiibaa furmaya buu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam qof hurdaa wuxuu samaynaya dee isma oga kolka waxaynu ognahay haddaad seexato waa madina meelihii weysadu ay ku buraysay e waradoon iska weysayso ile waad seexataye eh? soo weysayso oo iska soo weysan qaado haddaad lulooto ayaa hadaba ka baxsan haddaad lulooto haddaad lulooto waxba weysaysan maysid xadiidka muslimka ku qoran ee anas ibnu maalik uu warinayo wuxuu leeyahay eh, kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam yantadiruuna alcishaaa alaakhir cishaha dambe waa salaadda cishaayi bay saxaabadu nebiga sugi jireen ilaayay madaxa isla dhacaan oo sidaa madaxoogu u laalaatama lula darteed markuu rasuulku u yimaadana mayna weyse tegi jirine raggii wada foorare madaxa sidaada hayay way iska geli jireen u salaada dee lulay ahay taasi lulada iyo hurdadu laba calaamadoodoo lagu kala gartay leeyihiin hurdada asdaanteedu waa inaad riyooto haddaa hadduu qofku riyoodaba uu seexday waa calaamadaha lagu garto hurdada lulada asdaanteeduna waa dadka kaa ag sheekaynaya inaad sheekadooda maqlayso dadka kaa ag sheekaynaya yahdan jawaabinba waxaa laga yaabaa kii laguu sheekaynaya inaad yaro gamacdo yaro lulooto markaad lulooto haddii su-aal lagu weydiiye kama jawaabaysid laakiin waad maqlaysay sheekadu say u socotay o dhan waad yar maqlaysay oo waxbaad ka sheegi kartaa haadi waa lula taa loo yaqaan luladu weysada ma jebisa markaa ah. luladu weysada jebin mayso haddaba zawaalulcaqli haddii lulo uu ku zuulo waa hurdo hadduu ku zuulo binawmina weysadii way tagtay o ayrihi hadduu ku suulo ayrihidaasi waa maxay waxa weeye waali wuu waashay ama waa iqmaa koomo ama wixii lamidka ah koomada waxaynu garanaynaa oo aan ku ogaanay qofku hadduu koomo galo nebigu calayhi salaatu wasalaam xanuunkuu ku geeriyoonayey caaisho ayuu la hadlaye wuxuu lahaa salaaddii ma la tukaday caaishana waxay ku lahayd laa bal yantadiruunaka yaa rasuul allah lama tukana adaa lagu sugayaa rasuulku baaf biyaa ii keen intuu xaaskiisii caaisho ku yidhi ayuu ku maydhanayey markuu sidaa u maydho uu welibana weysaysto intuu ku weysaysto ayuu haddana koomada gelayey markuu ka soo baxo haddana ii keena buu lahaa rasuulku sala allahu alay slam dib buu u weysaysanayey haddii koomada markuu ka soo baxo ay weyse u jiri lahayd qofka waxaynu ognahay inuu rasuulku iska geli lahaa un midda kale waxa toos looga qiyaasanayaa kii hurday sow laguma cilaynin dabadiisuuna ka warhaynin dee nin kooma ku jira ama dabadiisuu ka warhayaa qof kooma ku jira dabadiisa kama warhayo isagaaba kasii xagji kar haddii la toosiyo uu toosayaabe kan koomada ku jira ayaa toosin karaya lama toosin karayo haddaba qodobkaa labaad ayay culimada qaarkood saddex ka dhigaan zawaalulcaqli binowmina mid bay ka dhigaan oo noomka si gaaray u tiriyaan zawaalulcaqli bikayrihi oo bijunuunin iyo ikmaa iyo sukrin iyona mid gaaray ka dhigaan athani qodobka labaad zawaalulcaqli waa caqliga oo zuula binowmin hurdo ku zuula ow gayrihi ama hurdada kayrkeed ku zuula hurdo kayrkeed ayuu ku zuulay ilaa nawma qaacidin ilaa nowma qaacidin ka fadhiyo hurdadiisa mooyaane mumakinin ee makemiyey maqcadahu baryaha min alardi dhulka haddaad laakiin baryaha dhulka tarbiic haddaad u fadhiisato tarbiic labada lugood haddaad dhulka haddaad labada baryood ad si fiican dhul meelan kala dheerayn laakiin shardi meel kala dheer haddaad baridaana halkaa ku laasho ta kalena aada hoosu soo laalaadiso suurtagal maaha oo neeftii way soo bixi karaysaa suurtagal ma aha oo meeshii way ma kala saraysa waxaa la doonayaa si siman markaad u fadhiisateed labadaada baryood aad dhulka si fiican ula hesho naqas kaa soo bixi maayo oo dhulkanaa celinaya dirawaliinta saw lama yidhaahdo bawaasiir bay qaadaan maxaa sababay kursigan ay ku fadhiyaan baa naqas badan ku celinaya ilan layskuma celiyo naqaska eh naqas badan ayuu ku celinayaa taasaa sababaysa sidaa dartood waynu aragnay bahalahan dirawalintu ay dhigtaan soo maydaan arag waxay sameeyaan bahalahaasi maognahay way kala taag taagtaago waxa weeye fakaag bay siinaysaa neeftu ay ku soo baxdo wax kale ma aha fakaag ay neeftu ku soo baxdunbay siinayaan bahalka yare ay dhigtaan ee kursiga loo saaro kolka waxaynu ognahay haddaba qofku haddii uu sidaa u fadhiisto tarbiica ah meel kala dheerna uuna fadhiisan dabadana si fiican uu dhulka ula helo labiyo dhadigku dooni ha noqde hadduu saa ku seexdo wuu iska tukanaya marka dambe culimadu waxay isweydiiyaan hadduu weyd yahay ka warran bay yidhahdeen ninku waa nin dhuuban dhuuban dhuubanoo laba badyood laba lafoodun bay noqdeen laba lafoodoo taagtaagan markuu fadhiisanayo labadaa lafoodee taagtaagan buu sidii labada lugood dhulka ku qabanaya dhag kolkaa kaasi weysadu way ka buraysaayo suurtagalu maaha mumakin ma aha kaasi waayo laba lafood baa ka soo hadhay dabadii way ka dhex baxay hilibkii iyo wixii sinaayo dee caadi fakaag bay iska haysataa mushkiladkaasi hurdadiisaasi waxba kama ilaalinayso ahaani qodobka labaad zawaalulcaqli waa caqli zuula binowmin hurdo ku zuula ow hayrihi hayrkii ku zuula ilaa nowma qaacidin ka fadhiyo hurdadiisa mooyaane mumakinin ee makansiiyey maqcadahu maqcadkiisa iyo beryihiisa min alardi dhulka ayuu si fiican u makansiiyey qodobka saddexaad athaali qodobka saddexaad iltiqaau basharatay rajulin wamraa lab iyo dhadig labadooda jidh oo kulmo weeyaan haddii lab iyo dhadig ay istaabtaan iyagana taabashadaasi weysada ayay burin labka iyo dhadiga oo kabiirayni laba waaweynah waa laba waaweyn oo kabiirayn ah ajnabiyeyni waa laba ajnebiya oo shisheeye kala ah labaduba shisheeyay kale yihiinoo maxram hooyo iskuma aha walaalana ma aha aabbihii xaaskiisiina ma aha inankiisa xaaskiisiina ma aha sodohdiina ma aha dadkii noocaasoo kale ahaa maaha ahaali qodobka saddexaad waa iltiqaau basharatay rajulin wamraa lab iyo dhadig labadooda jiroo istaabta kabiireyni oo waaweyn kabiireynidaasi waay inaga saa horta rajulin wamraadu waxay inaga saartay laba nin hadday istaabtaan dee waxba iskama jebiyaan laba dumarihii hadday istaabtaanna waxba iskama jebiyaan waa rajulin wamraa kabiireyni waa shardiyo haddii laba yaryar oo caruurihii istaabtaan waxba iskama jebiyaan hadduu ninku inan yar taabto waxba ka jebin mayso hadday gabadhu inan yar taabato waxba ka jebin mayso ajnabiyeyn waa iyaguna sidoo kale waxba iskama yeelayaan ajnabiyeyntu waxay naga ilaalinaysaa maxram inayna isku ahayn dadka nikaaxoogu dee kala mamnuuc yahay yayna noqonin qofku hooyadii hadduu taabto ninku hooyadii ama hooyadu inankeega hadday taabato ama walaashii uu taabto ama habaryartii uu taabto hadda habarwadaagtii ma aha iyo inadeertii iyo ma aha habaryartii hadduu taabto hooyadii uu taabto sodohdii uu taabto waxaasi waxba kama jebinayaan ajnabiyeyn min ayri xaailin wax udhexeeyaa kiyuuna jirin min ayri xaailin wax udhexeeyaana ma jiro gebi ahaanba wax udhexeeya waxaa la diidaya xaailka haddii maro xijaabka haddii ay garabka isku dhuftaan oo iyadoo xijaab xidhan ama isagoo dee khamiis xidhan waxba isma yeelayaan xaail hadduu udhexeeyo xagga dembiga dadkan gacmaha dadka ku salaamaya waa xeeladaysi ma og tahay taasi waa khatar inaad gabadh ajnebi kaa a tiaa waan salaamayaayoo cimaamad baan iskaga dhigayaa waan salaamayaayoo shalmad bay iskaga dhigaysaa war ilaahay lama khaaimi karo subxaanahu watacaala taasi waa xeelad waxaan ka hadlaynaa weyse jebin laakiin kama hadlayno xukunkan kale ee dembiga ee meesha ka imanaya xaail hadduu meesha yaal weyse kaa buri mayso xaail hadduu meesha yaal weysadii kaa buri mayso laakiin dee dembi kale ad ku dhacday la soco dembi kale ayaa meesha yaala rasuulka sala allahu alayhi wasalam dee xaail iyo xaail la uma dhowaan jirin dumarka min hayri xaailin hadaba culimadu waxay idhaahdeen ka warama labadooda ilig hadday istaabtaan haddii labadooda ilig ama gabadh iligeed baa taabatay ama gabadh baa nin iligii taabta iligeed taabatay ama timo haddii timihii gabadha uu taabto ama gabadhu nin timihii ay taabato ama sidaynu ognahay cidiyo ayay iska taabteen meelaha ayna naftu ku jirin se uma arkaysiin meelaha ayna naftu ku jirin weysada ma jebiso ilkaha iyo cidiyaha iyo timaha iyo hadda taabashadoodu sidooda waa xaaraan war culimmadu waxay yidhaahdeen gabadh halkaa socota hadday candhuuf tufto ma sii eegi kartaa candhuufteeda bal hadeeg halka ay marka xukunkan caadiga a ah laga hadlayo inagu weyse jab iyo xukunku way kala duwan yihiin waxay ka hadleen gabadh halkaa maraysa hadday candhuuf tubto eeg candhuufteedaa ma sii eegi kartaa waa su-aal laisweydiiyo sharciyan culimmadu ay ka hadlaan ay yidhaahdiin talow gabadha candhuufteeda qofku ma eegi karaa mise ma eegi karo ilan gabadhi waa gabadh maxram an u ahayn maxram aan u ahayne waxaynu arkaynaa waa sida loo fogeeyey baynu ku garanaynaa ama loo kala fogeeyey baynu ku arkaynaa masaladaasi waa masalo weysada burinaysa ama weysada jebinaysa haddaba ereyga kabiireyn a miyayna lahayn talow daabit kabiireynku waxa weeye caqliga saliimkiihi nin markuu yahay gabadha uu uhunguroonayo ee gabadhnimo uugu hunguroonayo inan markay tahayna inantaasi caqli saliima haday leedahay ninka ay ninnimo ugu unguroonayso wax waa ilmo yaray xambaaraysaba ay xaarka ka bi'inayso waxna waa nin ay ninnimo u arkayso kolkaa ilmaha ay ninnimo u arki ayaa laga hadlayaa ama gabadha ninku uu ninnimo u arki caqliga saliimka abaynu ah nidhiye dad waxaa jiro sida xoolaha oo kale u nool oo laga yaabo waxaynaan dee ka fikiri karayn inay ku kacaan dadka iyaga lama qiimaynayo oo caqli saliima iyo waxba toona looma qiimaynayo dadkaa culimadu talow maxay u daliishadeen mas'aladan haddaba ay ina yidhaahdeen lab iyo dhadig baa weysada iska jebinaya imaamu shaafici wuxuu deliishaday aayadda qur'aanka ah ee ilaahay uu yidhi ow laamastumunisaa ama ad dumarka taabatiin ad istaabatiin ow laamastumunisaadaas ayuu imaamu shaafici deliishaday lamsigaasi waa mulaamase buu yihi mulaamasa jimaac lama odhan karo waa taabasha buu imaamku yihi xagguu ka keenay talow inay taabasho tahay jimaac ahayn waxa weye kelmadda lamsiga ah haddii luqadda la baadho taabashadana xaqiiqay ku tahay jimaacana majaaz bay ku tahay usuulkana waxaynu ku arki doonaa kelmadda inta xaqiiqada lagu xambaari karayo inaana majaaska lagu xambaaraynin inta xaqiiqa lagu xambaari karayo majaaz laguma xambaaro kolka haddii laamastum istaabashay ahayde taabashadii haddii aynu ka dhigno kolkaa jimaac majaaz baynu ku xambaarnay buu yidhi xaqiiqada maxaa kaa leexiyey taabashadii caadiga ahayd maxaa kaa leexiyey halka ayuu imaamku la maray haddaynu nidhaahno aayaddan faacala baa laga bineeyey laamasana waxaa loo isticmaalaa uun jimaaca qur'aanka intay soo dhex dhacdo lama taabashay tahay laamasada caadigii waa taabasho laamasana jimaac baa loo isticmaalaa haddaynu nidhaa imaamka aynu ku nidhaa imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi laamase jimaac baa loo isticmaalaa majaazba ha ahaata qur-aanka markay dhex dhacdo imaamku wuxuu yidhi laba sababood saddex sababood ogow kow horta aayaddani waxay ku cadfan tahay waxyaabihii weysada burinayey waxyaabihii maydhiga waajibinayey lagama hadlayo ow laamastumu nisaada waxa lagu cadfay ow jaaa axadun minkum min alkhaa'idi maxaa ka horeeya ow jaaa axadun minkum min alkhaa'idi saxara horta ka horeysa saxaradu maydhi ma waajibise maxay waajibisaa weysaysi bay waajibisaa kow siyaaqa aayaddu ay u socoto waxay ka hadlaysaa wixii weysada wixii weysada waajibinayey buu yidhi ee horta bal halkaa hay joogo taasi waa mid ta labaad aayaddan haddii laamastum aad tidhaa jimaac bay laamastum loo yaqaanaa waxaan ku leeyahay bal hay joogte e lamasa maxaa loo yaqaanaa buu yidhi waa daliilka labaad lamasa maxaa loo yaqaanaa lamasa lamase waxaa loo yaqaanaa taabasho maaha jimaac waxaa daliilu ah aayadda qur'aanka ah ee jinku suuratlin ay ku yidhahdeen suuratlin aayadda sideedaad waanaa lamasna samaaa lamasna lamasa wey waanaa anagu lamasna samaaa cirkaanu jimaacnay miyaan idhahnaa shayaadiintu ma cirkay jimaaceen mise cirkay taabteen maa aayaddaas maxaynu ku macnaynaa culima waanaa lamasna samaaa cirkay taabteen sow maaha jimaac kama dhigi karno sow maaha oo lamasna sama waa taabasho haddaba aayaddan ow laamastumu nisaa odhanaysa aayaddaa waxaa jirta qiro kale oo sabciye ah ayaa jirta oo mutawaatiro ah baan doonaya qiro kale oo mutawaatiro ah oo akhriyaysa ow lamastum nisaa laamastum tii lamastum u bedeshay lama taabashay ahayd sidaan aayaddan kale ku soo marnay aayaddan kale sidaan ku soo marnay wa annaa lamasna samaa aayadda midda kale waxaa lagu cadfay wixii weysada keenayey ayaa aayadda lafteeda lagu cadfay waxaa kaloynu ognahay qowlu cumar radia tacaala canhu muwaaa imaamu maalik ayuu ku qoran yahay wuxuu yihi man jasa aw qabala falyatawada qofku hadduu taabto ama uu dhunkado aweysaysto wuxuu imaamu shaafici leeyahay haddaba war aayadda laamastuma intaan xaqiiqo u helayo majaas la aadi maayo waa kow aayaddan waxaa kaloynu arkaynaa waxa lagu cadfay oo ka horeeya wixii weyse waajibinayey waxaan haystaa in haddaba labiyo dhadig hadday istaabtaan uma kala qaadin inay shahwe isku taabtaan si dareen le uma kala qaadin inay camdi isku taabtaan iyo sisaawiya inay isku taabtaan uma kala qaadin inay kuri qasab isku taabta in la yihi qasab qasab isku taabta in la yihi iyo qasab inuuna qasab meesha oolin uma kala qaadin walow haddii doono ninku haba ahaado oday gaboobey gaboobey gaboobey hadduu doono ninku ha ahaado nin la dhufaanay oo dhufaanan hadduu doono ninku ha ahaado nin ciniin ah oo waxuu isla hayaaba ayna jirin hadduu doono ha aado nin mamsuuxa ah oo la masaxay oo soo dhashay markiisa hore isagoo mamsuuxa hadduu doono nin maqduuca ah, ila soomaalidu way ku badnaayeen dadka maqduuca ihiye maqduucu wuu ku badnaa dadka maqduucee aaladaba laga jaray oromada oo kale dadka soomaalida ay isxigaan in badan waxa dhacaysay in lagaba jaro aalada soomaalidu ciyaalka markay qabtaan oromadu ciyaalka soomaaliyeed markay qabtaan dee raggana way dili jireen ciyaalkana way ka jari jireenuun kolkaa dad badan oo soomaaliya oo taqaaniin ama haddaydaan aqoonna aad maqasheen oo haddaan hadda ragga qaar magacaabi lahaa la garan lahaaba ayaa waxa dhira laga gooyey oo lahayn baa jira dee ilaahay waa wa waa imtixaan ma ogtahay haddaba ninku suu dooni ha u dhigmee eh, ama mamsuux ahaado ama ciniin ha ahaado ama khisi ha ahaado hadduu ninba ama oday gaboobay ha ahaado islaan habar waayeela ha noqoto gabadh foolxun ha ahaato waxaasoo dhan way iska wada jebinayaan eg waxaasoo dhan way iska wada jebina ila waxa la likuli laaqiin lahu saaqi likuli saaqiin lahu laaqi likuli saaqiin lahu laaqi ma waa maxay kelmaddaasi wax kastoo dhacaba cid qaadataa jirta wax kastoo meel ku dhaca cid qaadata ayaa jirta diirkaa muuskaa duura tuuraysid markaad muuska cunaysid sow diirka yar tuurtid dee diirka qaataa jira haddaad leedahay waa oday gaboobay islaan qaadanaysaa jirta haddaad leedahay waa habar weynna dee nin jira waa likuli saaqiin lahu laaqi halkaasuu imaamku la maray markaa mas'aladaasna weyse jebinteeda athaaliu qodobka saddexaad iltiqaa'u basharatay rajulin wa wamra'a lab iyo dhadig labadooda jidh oo istaabta weeye kabiirayni iyagoo waaweyn ajnebiyeyni iyagoo ajnebi kala ah min ghayri xaa'ilin wax u dhaxeeyaana iyaguna jirin mas'alada afraad waa araabic waa mas'alada afraad ee weysada burinaysa waa masu qubuli aadamiyi aadamiga oo qubulkooga la taabto ow xalqati duburihi ama dabada wareegeega oo la taabto weysada way jebini haddaba waxaynu nidhi aadamigoo dabadiisa la taabto ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado dabada waa xalqatu dubur haddaad baryaha taabato ama safxada babaca taabato waxba kaama jebinayso waxaa loo baahanya inta yaree wareegsan ee xalqadda ah sida silsiladoo kale u wareegsan intaasa haday haddaad taabato weysadaadi ay ka kac noqonaysaa xagga qubulka marka aan doonayno qubulku weysada wuu jabiyaa kolkaa haduu doono haba go'naado nin hadaad aragto aaladii laga gooyey oo taabato warorod weysayso walow baaro yaroo la gooyeyba ha ahaato hadii de dhakhtarada qaar baa baarada jarasow ma aha baarada diirkaa yaruu gooye halkaa iska yaalla haddaad taabato orodoo soo weysayso kolka ama ha go'naado ama yuuna go'naanin ama ha yaraado ama yuuna yaraanin ama ha noolaado ama yuuna noolaanin ama maxram ha ahaado ama yuuna maxram ahaanin ama naftaada ahaw ama kayrkaa ahaw ama ashalba ha noqdo xubinkan taranku ka warran hadduu qalalay waa xubin qalalay oo engegeyba waamu shaqo beelay haddaad taabato weysadii waad u baahan tahay uun waa loo baahan yahay markaste qubulka dumarka sidoo kale haddaad taabato iyo ferjiga haddii la taabto weysadu way jabaysaa iyagana inta weysada jabisaana waa labada debnood iyo inta udhaxaysa ayaa weyse iyo inta hareeraheega ah ayaa weysada jebinaysaa waxaynu qaadanay masu qubuli aadamiyi ow xalqatu duburihi ayaa weysada burin maxaa talow culimmadu ay u deliishadeen ama imaamu shaafici mas'aladan markuu qaadanayay muxuu u deliishaday xadiis aynu usuulka ku maraynay oo cashirkeennii shalay ahaabaa jiray oo man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatawada'a ama eh, man masa dakarahu falyatawada oo kale ha iska weysaysto qofka dekerkiisa taabta xadiikaasi wuxuu toos inoogu tilmaamay waynagii shalay xataa tarjiixa samaynay labadii xadiis ee iska hor yimid waynagii kala tarjiixinay ee labaduba tirmidiga ku qornaa waynagii kala rajaxnay ee ha laga aynu soo qaadanay jumhuurtu siay qaateen jumhuurtu weysay qaateen haddaad taabato inaad ka weysaysanaysid haddaba jumhuurtu weysay qaateen baynu nidhi oo dekerkaaga waad ka weysaysan xadiikaasi si toosa wuxuu u magacaabay cawradaada markaad taabato haddaba kayrkaa cawradii haddaad taabato ka waran ilmo yaray hooyadu kaadida ka maydhayso ama xaarka ay ka masaxayso haddii kayrkaa a taabato ta kayrkaa ayaa kasii foolxun ba la yidhaha taada taabashadeeda ta kayrkaa ayaa kasii foolxun taada taabashadeeda kolkaa waa muhiim cawraba haddii la taabto inuu qofku uu yidhaa waan ka weysaysanaya halkee lagu taabanaya calaacasha beerkeega ama faraha baadinkooga marka labada gacmood saa la yskugu daboolo inta isqariso ayaa lagu taaban labada calacalood laysku ambaaro intaasaa lag intaasaa la doonaya inaad inaad haddaad ku taabatay weysada burinaysaa dhabarkaa dambe haddaad ku taabato maya dhabarkaa dambe o kale haddaad ku taabato maya dhabarkaaga dambe haddaad sidaa darteed culimadu waxay idhahdeen adoo weyse qaba haddaad shikido in kaadi yari ay kaa soo booday iyo in kale waa inaad isubisaa sow maaha inaadan iseegi karin baa laga yaabaa kolkaa gacantaada dee xaggan haddaad ku taabato weysadiibaa si lahuba u jabaysa xaggan dhabarkan dambaad ku taaban kartaa dhabarkan dambe intaad ku taabata ad ogaanaysa ad eegi kartaa inuu qoyaan ku soo raacay iyo in kale si ad u hubiso inaad weyse u baahantay iyo in kale araabicu mas'alada afraad masu qubulilaadamiy aadamiga qubulkiisa oo la taabto weeye ow xalqati duburihi ama dabada wareegeega oo la taabto weeye bibadni raaxa calaa casha beerkeega ama bogcadkeega ayaa lagu taabanayaa ow buduunil asaabici ama faraha baadinkooga ayaa lagu taabanaya haddaba culimo nebigu man masa dakarahum buu yihi qofka taabte e taabashada maxaa ku qadiday kafka maxaa ku qeyday talow haddaan jiqilka ku taabta ka waran mayna weysadu iga jebin ilan waa nin taabtay un baan ahaye jiqilada haddaan ku taabtay iyo lugaha haddaan ku taabtay jilbaha iyo bawdiyaha iyo waaba khatare eh. taabasho oo dhan miyaa talow oo midda kale dekerku waa bahalka yaree laalaade e eh. bawdadaadu markay taabato weysadii ma kacbaa ilan bawdaa taabataye man masa dakarhu talo maxaynu man masa dakarhu culimadu waxay ku qeydeen calaa casha iyo faraha talo xaggay qeydkan ka keeneen maxaa qeydkan xaggee laga keenay axaadiista ayaa kolley qeydka culimadu ay ka soo qaateen waxaynu ognahay inuu rasuulka sala allahu alayhi wasalam laga hayo ama rasuulku uu tilmaamayba idaa afdaa axadukum biyadihi eg biyadihi waa biyadii waa gacantii ma og gacanta hadduu taabsiiyo waa ilىa farjihi walaysa baynahumaa sitru walaa xijaab falyatawaضa waa xadiidka imaamu axmed uu soo saaray weeyi waa biyadihi buu xadiidkaasi inoo tilmaamay haddaba biyadihidaa welibana haddii la sii wado riwaayooyin baa jira kafkaaga sheegaya haddana oo kafka aynu helayno sida manjasa oo kale waa dareen xaggan kafka ku saabsan weeyi oo kafkaagan markaad wax ku dareento oo kale ayaa la arkayaa culimadu waxay idhahdeen masiga iyo lamsiga maxaa udhexeeya masi iyo lamsi masi iyo lamsi horta maxay kala yihiin masi iyo lamsi masi waa taabasha saw maaha lamsina waa maxay culima lamsi lamsina waa taabasho talow maxay ku waxaa la yidhahdaa sideed dhinac bay ku kala duwan yihiin masiga iyo lamsigu waa sideed dhinac sideedda dhinac sharaxeennana qoraya inaad haysiin baanan garanayn sideed qodoboo ay ku kala duwan yihiin masiga iyo lamsigu ayaa jira kow masi saw ma arkaysid masi ka wax taabtay un bay weysadu ka jabtaaye kala taabto kama jabto haddii qof cawradaada uu taabto kii ku taabtay saw kama jabin adigii la taabtay miyay kaa jabtay adigii la taabtay bal ka waran may adiga kaama jabayso ka laakiin ka taabto unbay ka jabaysaa waa ko laakiin haddaba lamsigu labadaba uu ka jabiyaa lab iyo dhadig hadday istaabtaan labaduba ka kac weeyaan labaduba ka kac weeye kabiireyn baynu ku xidhnay oo dee xadushahwe inay gaadhaan baa la doonayaa laakiin daahiriyaduna kabiireynba mayna odhane waxay idhaahdeen ow laamastum nisa annisa sidaa darteed inan yar haddii nacnacad siinayso madhabka daahirigu wuxuu qabaa inan iyo inan baad ku soo baxday waa laba jiro nacnac yar iyo xanjo yar baad sii istiri haddaad daahiri tahay inankana u dhiib inantana u tuur bay ku leeyihin inantana u tuur waa khatar daahiriyadii ow laamastum nisa bay halkaa ka wataan markaa aw laamastm الnisa wuxuu dhadigba hadduu yahay ha isku taaban bay leeyihiin war sidaa ma aha xaddushahwe inay soo gaadhay ayaa muhiim ah o waxay ku kala duwan yihin masiga iyo lamsigu lamsigu lab iyo dhadig istaabta weeyi masiguna cawro la taabta weeyi masigu ka wax taabtay unbuu ka jabaayo kala taabtay kama jabo lamsiguna oo lab iyo dhadiga labadaba uu ka jabiyaa waxaa kaloo ku kala duwan yihiin masiga sow ma taqaanid calaa casha iyo faraha buu ku gaar yahay lamsiguna jidhkoo dhan buu ka dhacaa waa qodobka labaad saddex lamsi masiga se uma taqaanid masiga lama shardiyo laba jinsiyoo kala duwan haddaad cawradaada taabato ama nin kale cawradii aad taabato waa ka kac laakiin lamsigu ikhtilaafuljinsi buu ku qaydayo waa labiyo dhadig istaabta afar masiga xadushahwo inuu gaadhay lama shardiyo masiga cawrada ilmo yaroo hadda dhashay haddaad taabato bilaa tahay waa masi laakiin lamsiga lab dhadigu inay xaddushahwo taagaan ayaa la shardiyaa shan masiga maxramiye lama shardiyo oo ta naftaada haddaad taabatay kaa burin ima ilmahaaga cawradiisa haddaad taabatay way kaa burin laakiin lamsiga waxaa la rabaa maxay oo la shardiyaa maxramiyo inayna meesha oolin lix cudwiga munfasilka ihi weysada wuu buriyaa hadduu magiciisii baaqi yahay waa masi markuu yahay laakiin magacu inuu baaqi yahay ibnu xajarku shardi kama dhigin magacu inuu baaqi yahay shardi ma aha xagga lamsiga oo inan farteediio halkaa taalla haddaad taabato dee ama meyd ha ahaato ama ha noolaatee waa ka kac toddoba masigu shaksi quru ka dhacaa adoo istaabtay oo cawradaada taabta weysadu kaa jebi waa masigii laakiin lamsigu qof qura kama dhaco lamsigu waa laba qof oo kala duwan sideed masigu qubulki iyo dabada ayuu ku gaar yahay lamsiguna cawrada ku gaar maaha meeshuu doono ayuu ka dhici aynu macnaha fasalkan isa soo yar gaadhsiino nawaaqidulwuduu'i weysaysiga waxyaabaha buriyaa arbacatu ashyaa waa afar shay alawalu ka koobaad alkhaariju waa wax ka soo baxa min axadi sabiileyni labada jid oo min qubulin xagga hore ah ow duburin ama xagga dambe ah riixun ur ha ahaado ow gayruhu ama gayrkii ila almeniya menida mooyaane athaani ka labaad zawaalulcaqli waa caqli zuula binowmin hurdo ku zuulo ow gayrihi ama gayrkii ilaa nawma qaacidin ka fadhiyo hurdadiisa mooyaane mumakinin ee makansiiyey maqcadahu maqcadkiisa min alardi mumakinin maqcadahu ilaa nawma qaacidin mumakinin maqcadahu min alardi athaalis qodobka saddexaad iltiqaau basharatay rajulin wamra'a lab iyo dhadig labadooda jidhoo istaabta weeyi kabiirayni oo waaweyn ajnabiyeyni shisheeye kale ah min gayri xaa'ilin wax udhexeeya la'aantii alraabicu ka afraad masu qubulil aadamiyi aadamiga cawradiisoo la taabta weeyi aw xalqati duburihi ama dabada wareegeega oo la taabto weeyi bibadni raaxati calaa casha beerkeega lagu taabto ow butuunil asaabici ama faraha baatinkooga lagu taabto in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclam